alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihudaahu wabacdu faalsalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu <clears throat> waxaa ingu inoogu dambeeyey faqraduu kaga hadlay musanifku riwaayat alakabiri can ilasaaqir wاlkabiiru qad yakunu kabiira fi الsini wاlcumri waqad yakunu kabiira fi اlfadli wاlrutbati waqad yakunu kabiira fi اlcilmi wاlmiqdaari waqad yakunu kabiira fi اطabaqati soo ma nacam waay waxaa saakay soo jiidatay qiso bacdu ahlilcilmi ay fi kutub rijaal ku sheegeen caalimka la yidhaahdo abu caasim annabiil wa min nubalaai rijaal waana ragga haldoorkaa buu ka mid yahay ruwaaddii iyo aimadii xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa wax ka baran jiray ibnu jurayj raximah llah iyagoo majliskii cilmiga fadhiya abu casim annabiil waxa uu dhintay laba boqol iyo koob iyo tobankii hijriga hmm waa nin hore soo ma ya ibnu jurayju macalinkiisana wuxuu dhintay boqol iyo boqol iyo kontonkii hijiriga waxau yihi abu caasim annabiil annagoo fadhinaa majlis min majaalis alcilm ayaa oo ibnu jurayj caalimka majliskiisii fadhina ayaa waxaa soo galay magaaladii aanu joognay maroodi maroodiguna <clears throat> xayawaan ku nool halkii markaa ay joogeen oo basra ah muu ahayn marka maxaa maxaa macruuf ah xayawaan aan maaluuf ahayn oon joogin <clears throat> magaalada markuu soo galo waa loo wada daawasho tegayaa soo ma ya waa loo wada daawasho tegayaa fakharaja annaasu <clears throat> yatafarajuun dadkii majliska fadhiyay mar alaala markay maqleen fiil baa magaaladii soo galay nin walba wuxuu is yiri bal soo arag horta waa la sheegaa una ya fiilku waa maxay <clears throat> fa qaala la bnu jurayj wuxuu yidhi majliskii anaa ku soo hadhay iyo sheekhii faqaala ibnu jurayj raximah llah maa laka laa tandur maxaad adigu usoo daawan weyday baalku aad u bixi weyday buu ku yihi u fiirsa abu caasim annabil raximah llah xataa tafhama ana haulaai ma ma asbaxuu min nubalaai lqowmi ila bilakhlaaqi wa bilmusaabarati fi lcilmi wa alabihi walcamali bih waxaan ku yidhi buu yihi sheekhaygii laa ajidu minka ciwadan adigaaban ku hor fadhiyaa aan kaa faa'iidaysanayaa ma raba in wakhti wax kale igaga lumo cid adiga ciwad maanta ii kaa bedeshana heli maayo markaasuu ibnu jurayj wuxuu ku yidhi anta rajulu nabiil maxaa loo bixiyey abu caasim annabiil waay maqsadka aan ka leeyahay qisadaas waa iska mafhuum warkeed uu cad yahay baan filay manduuq ma baahna ninkii ninkii fahmi waayena loo sheegi maayo almuttafiqu wlmuftariqu <clears throat> sheekhu markuu ka baxay riwaayatu alkabiri can ilasaakir ayuu wuxuu wuxuu ku xigsiiyey mabxas kale oo isaguna asmaada ku tacalluqa mabaaxista soo socota ee saddexda ah dhammaantood asmaada ayay ku tacalluqaan almuttafiqu wlmuftariq qala alxaafid ibnu xajar raximah llahu fi nushat nadr su-aal nushat nadr waa kitaab min kutubi musطalix اlxadiid ama kitaabu min kutubi culuumi اlxadiid waana kitaab min anfas اlkutub ayib muxuu sharaxaya nushat nadr waa sharax muxuu sharaxayaa nubat nubat lfikri mise nubat lfikr nubat lfikr calaa wasni nushat nadar ma garat <clears throat> qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nushat nadar wuxuu yihi uma ruwaatu uma ruwaatu ruwaada yaa iyo ragga wariya waxa weeyaan dadka wariya xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ruwaadda warinaysa xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam nimanka ruwaadda ahee soo wariyey soo tabiyey xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam araawi waa qofka hadal tabinaya werinaya in itafaqat hadday iswaafaqda asmaa'uhum magacantoodu iyo wa asmaau aabaa'ihim magacanta aabbayaashood iyo fasaacidan wax ka sareeya muxuu uga jeedaa fasaacida inay iswaafaqaan magacaantooda magacaantii aabahood kuwa awowgood kunyadoodii nisbadoodii beledkay ka soo jeedaan inay iswaafaqaan maaragta iyo fasaacidan wax ka sarreeya hadday iswaafaqaan wakhtalafat ay kala duwanaato wakhtalafat ay kala duwanaato ashkhaasuhum dawaaddooda iyo shakhsiyaadkooda ay kala duwanaadaan waa laba qofoo kala duwan laf ahaantooda way kala duwan yihin laakiin waxay wadaagaan magaca magaca raawiga iyo magac aabbihii iyo magaca awowgii saddexda magacba way wadaagaan labadaa raawi maalan laakiin de shaksi ahaan iyo qof ahaan waa laba qof oo kala duwan ma aragta wakhtalafat ay kala duwanaato ashkhaasuhum qof ahaantooda ay u kala duwanaadaan sawaan waxaa isku mid a ah ittafaqa fii dalika arrintaa iskaga mid noqoy inaani laba oo minhum iyaga ka mida laba qof arrintaa wada wadaage aw am akaru ama laba nin wax ka badani laba raawi wax ka badani wada wadaaga saddexdaa magac ama labada magacba wakadalika saasoo kaley ahaato ida ittafaqa hadday iswaafaqaan inaani labo iyo fasaacidan wax ka sarreeya xagga tirada ka sarreeya oo saddex qof ama afar qof ama shan qof ama fasaacidan ida tafaqa hadday iswaafaqaan inaani laba fasaacidan iyo wax ka sareeya xagga tirada fil kunyati kunyadi hadday isku waafaqaan iyo wanisbati meeshii loo tiirinayay kunyadooduna waa isku mid beledka loo nisbaynayo ama waxa weyaan meesha loo tiirinayo nisbadana waa iskaga mid fa huwa nawcu noocaas fa huwa kaasi annawcu nowci weeyaan alladii kaasoo yuqaalu lahu loo odhanayo ama loo baxshay almuttafiqu kiisku midka ahaa ee walmuftariqu dhinac waa iskaga mid dhinacna waa ku kala mid dhinacna waa isku mid dhinacna waa kala mid u kala duwan warkeeda halkan aynu koobno waa laba raawi oo rawaadii xadiiska ka mid a oo magacooda iyo magacaanta aabbahood ama magacaanta awoyadood ayaa dhigaal ahaan iyo dhigaal ahaan qoraal ahaan iyo dhihid ahaan ama dhawaaq ahaan dhigaal ahaan iyo dhawaaq ahaanba waa isku mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin labadaas nin dee shakhsiyadoodu maa kala duwan magacan waa magac la wadaago laba qof iyo ka badan baa wadaaga labaa wadaaga saddex baa wadaaga afar baa wadaaga afartaa qof magacooduna waa isku mid magaca aabahoodna waa isku mid haddii la doono wax mararka qaarkood kuniyadooda waa isku mid nisbadana waa iskaga mid iyo beledkay kasoo jeedaan mutafiq bay xaggaa ka yihiin oo dhigaal ahaan iyo dhawaaq ahaan waa maxay waa mutafiq soo maa laakiin xaqiiq ahaan ma hal qof keliya ya hal qof keliya ma hadde waa laba kala qof waa laba kala qof waayahay almuttafiq walmuftariq baa la yidhahda culimadu waxay dhaha matafaqa khatan wa lafdan wakhtalafa datan fahuwa almuttafiqu walmuftariqu muttafiqun khatan wa lafdan muttafiq wadiduhu daka wadiduhu ladi wadiduhu wadiduhu ah wadiduhu fima ma dakarna almuftariq didkiisa waxaa looga jeeda muqaabilow waay wa faaidatuhu faaidadu leeyahay waa maxay waa khashyat wa faaidatu macrifatii garashada la garanayaana macrifada faaidada ay leedahay maxaa laga dheefaya khashyatu an yudana waa in layska ilaaliyo in loo maleeyo ashaksaani labadii qof ee magaca wada wadaagay in loo maleeyo shaksan waaxidan qof kudha de waa cajiib soo ma laba qof baa magaca wada wadaagi kara magaca ayay wadaagi karaan magacaabay wadaagi karaan kaawogay wadaagi karaan kunyaday wadaagi karaan nisbaday wadaagi karaan sheekhaa milan inoo sheegi doona miaalu waxa weeya khaliil ibnu ahmed khaliil ibnu ahmed alfarahidi waa garanaysaan soo ma haye funuuntu caanka kuya maxaa ka mid a ah? ya luqada soo ma khaliil ibnu ahmed wax yaa wadaagay sittatu ashkhaasin lix qof baa ishtarakuu wadaagay fii hada lismi magacaas khaliil ibnu axmed faraahidii baa kamid a culimo kalaa kamid a caalim shaafici culimadii shaaficiyada kamid a ayaa kamid a oo faqiiha marka khaliil ibnu axmed haddaad lixdaa nin hal nin u wada malayso de xeradaada way baaysa sheekh hadhowta rag kala dabaqaabaad moodaysaa inay isku isku mid yihiin meel kalena qaladkaasi wuu gelayaayo waxaa laga yaabaa labadaa nina magaca magacana magica iyo magaca aabe iyo kaawowaba wadaagay inuu midna rajul hiqo oo mutqina yahay midna daciifun sayi lxifdigu yahay dee labadaa haddaad kala garan weydo ood hal mid isugu malayso dee ama aaadiistii axaadiistii ay asaaniidooda galeen waad wada saxiixin oo kii hiqadaabaad u malayn ama waad wada daciifin oo kii daciifkaabaad u malayn la adiga mur keliya ku xisaabsan yihin laakiin nimanka aimada ku ah fanu xadiidi rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam iyo wacilmu ruwaatihi wa rijaalihi way kala garanayaan dabaqadaa lagu kala saaraya ardaydaa lagu kala saaraya mashaayikhdaa lagu kala saaraya beledkaa lagu kala saaraya qabiilkaa lagu kala saaraya waxyaaba badan baa lagu kala saaraya ma aragtaad waxyaabaha cajaaibta waxaa ka mid ah ruwaadda qaarkood labada magac bay wadaagaan nisbadana way wadaagaan ma garata dabaqadana way wadaagaan markaasaa midna waa daciif midna waa raawi xadiiskiisu saxiix oo maqbuul yahay de yaa kuu kala garan haddii aana adigu markaa khibradaa lahayn dee kala saarideeda waa waa wuu dhex fadhiisanaya qofka mihaaluhu waa khaliil ibnu axmed sitatu ashkhaasin ayaa ishtarakuu fi hada lismi awaluhum kooda koobaad waxa weeye sheekhu siiba wey wey waa farahaydi soo kadalika waxaa la mid axmed ah, ibnu jacfar ibnu xamdaan saddexdaa magac waxaa wadaagay arbacatu ashkhaasin oo fii casrin waaxid oo weliba isku casriga ah. ka war afar isku casriga sidee loo kala saarayaa maxaa lagu kala saarayaa qaraa-intii astaamaha la adeegsanayaa waa nooce muxaditiin isay u kala saareen cilmigaasi waa cilmi muxadisiintu ay ka farabuuxsadeen kutub ay ka qoreen waxa weeyaan wax badanoo lagu kala saaro na ay sheegeen waadix maxamed ibnu cabdillaahi alansaari laba nin baa wadaaga nin abu salama la yidhaha ninna waa imaam weyn oo ku caana magacaas waa xaafidun mutqin ninna waa daciif lxadiis waana dabaqadana way isku dhow yihin ha waa hagaag marka muttafiq iyo muftariq garaashada aad barato kutubaha ahlulcilmigu ka alifeen asmaadan iyo kuwa ka dambeeya almu'talif walmukhtalif iyo kuwa ka dameeya mutashaabiha kutubaha ahlulcilmigu ka alifeen ay warkaa ku dabdiyeen dhawaqooda qaabka loo akrinayo ciddii magaca lahay waxay ku kala duwan yihiin dabaqaadka kale yihiin waaa kale marka inaad mutafiqii muftarii kala garato faaidadiisu waa maxay faidadiisu waa weeye inaana dad kala duwan u malayn maxay waa ka markuu mu'talif iyo mukhtalifka sheegay xaafid alciraaqi wuxuu yidhi cilmigani mutashaabihulasmaaga in la kala barto ya waa cilmi jaliila oo funuunta ah, xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam ku tacalluqda kuwooda muhimaadka ee lafdhabartaa ah ka mid a oo ninka aan garanin ee aan ka feera buuxsanin ceebtiisaa farabadata iyo dhex fariisigiisa buui ceebtiisa farabadata iyo inuu inuu maaragtay dee dhex fadhiisto dee lagu qabsado la ydhaha warukaadi kaasi hebelkaad mooday maaha kanina sidaad mooday maaha wuxuu yidhi caalimka la ydhaha ibnu salaax hada min qabiili ma yusama fi usuuli lfiqhi almushtarak usuuliyiintu magacaantan oo kale waxay u yaqaanaan mushtarak waa wax la wadaago maragtaa wazalaqa bisababihi kayru waaxidin min alakaabir culimadii waaweyneyd hal nin wax ka badan culimo badan oo aima cilmiga raggii ku sheegnaa ka mid a ah, ayaa ku simbiriraxday baabkan walam yazal ilishtiraaku min madani alghaladi fi kulli cilmin ishtiraaga iyo wadaaga cilmiga wixii waxyaabo badan ka dhaxeeya wuxuu ka mid yahay cilmi kasta meelaha gefku galo ayuu ka mid maragta ibnu xibaan ba wuxuu yidhi sulaymaan ibnu daauud alyamani alyamaami daciifun wa sulaymaan ibnu daauud alkhawlani iqatun wa kilaahumaa yarwi can zuhri maragta laba nin oo zuhri ardaydiisi ka mida ah nin walba waxa la dhaha sulayman ibnu daauud maxay laakiin ku kala duwan yihin ninna waa yamaami ninna waa khawlani haddaanay labadu kuu kala saarnayn oo suleymaan daawuud aad midhu haysato dee aaadiaaxaadiis daciifaad saxiixin doontaa sooma mid waloo iyaga ka midina zuhri buu ka wariyaa markaasuu wuxuu yidhi wladii rawaa xadiisa sadaqaati huwa alkhawlaani xadiiskii sadaqaadka kusoo aroray ka zuhri ka wariya waa khawlaaniga fiqada faman dacafahu culimada ciddii xadiiskaa daciifisay fainamaa danna ana araawi lahu huwa alyamaami wuxuu u maleeyey in sulaymaan ibnu daawuudku yamaami yahay si awgeed ba xadiisku daciifa ma aragta xaguu ka yimi hadal yani war eh, qaladkaasi min alijtibaah soo ma ayuu ayuu ka yimi waay <laughs> ilah muxadisiin unaxariiso rama hormusi ayaa wuxuu kitaabkiisa la dhaha almuxadis alfasil ayuu qisadan ku sheegay dhegayso cuhmaan ibnu saciid addarami ayaa wuxuu yidhi kunaa cinda saciid ibn abi maryama bimisra sheekh mashaaikhdiisi kamid ayuu majliskiisii ka waramay wuxuu yihi waxaanu la joognay siciid ibn abi maryam oo culimadii xadiiska ka mid a ah masr baanu majliskiisi baanu fadhinay fa ataahu rajulu nin baa u yimi fasalahu kitaaban yanduru fiihi kitaab buu weydiiy kitaabkaa aan wax ka eege iidhib aw saalahu an yuxadita biaxaadiis ama wuxuu weydiistay inuu axaadiis mucayana u sheego famtanaca calayhi waa diiday suleymaan saciid ibn abi maryam ninkii wuu diiday inuu haddii wuxuu weydiistay kitaab ahaana inuu kitaabkii u dhiibo hadduu axaadiis weydiiyeena axaadiistii wixii uu ka dalbaday wuu diiday inuu siiyo wa saalahu rajulu ninkii wuu iska fadhiistay markaa kii wax loo diiday majlis buu iska fadhiistay muu tegin wasaalahu rajulun aakhara waxaa laga yaabaa qoladan aakhiru zamaanka ilaa qaar ilahay u naxariistay mooyaane in haddii nin caalimi intuu uu saasoo kale wax weydiiyo uu dee wuxuu diiday inaanu fadhiisteen odhan ar muxuus weytala ka hor isu qaatee ya deedna iska baxo ma fahanta wasalahu rajulun aakhara fi dalika nin baa wixii ninkaasi weydiistay ama wax ku dhow weydiiyey fa ajaabahu wuu siiyey fa qaala lahu lawalu kii hore fadhiyey baa wuxuu yidhi kii hore uu didaa fadhiya mesha mugta wuxuu yidhi sa'altuka falam tujibnii waan ku weydiiyo aniga waad ii diiday oo imaad jawaabin wasa'alaka hada faajabtahu kaasina waxbuu ku weydiiye waad u yeeshay wixii uu ku weydiiyey walaysa haada xaqa alcilmi aw naxwahu min alkalaam sidaasina sidii mudnayd ee cilmigu ku farayay siciid ibn abi maryamahu maaha maaragtaad ula garantamay soo ma qaala wuxuu yihi faqaala ibnu abi maryam ibnu abi maryam ba wuxuu yihi in kunta tacrifu haddaad garanaysa alshaybaaniya shaybani raawiga la ydhaa haddaad ka garanaysa min asaybaniyi raawiga saybani la ydhaa maxaa labada kelmadood udhexeeya wa abaajamrata haddaad ka garanayso min abi xamzata ka garanayso wa kilaahumaana can ibni cabaas bay wax ka wariyaane xadanaaka waxbaanu kuu sheegaynaa khasasnaaka kama khasasna sidaanu kaa u khasisnaan adigana ku khasiseen horta mutalif iyo mukhtalif ma kala garanaysaa baa lagu yidhi ninki haddaad mutalif iyo mukhtalif kaa kala saarto ood su-aashaa ka baxdo fa anta ahlun in wax laguu sheego haddii laakiin halkaasi kaa fadhido horta wax soo baro markaa markaa wax soo barataano aad hana xiijinin de maaragtaad haahe marka adiga arkay wuxuu yidhi ibnu salax hada fanun jaliil mutalifii mukhtalif ku sheegaya man lam yacrifhu min almuxadisiin ninka muxadisiinta kamid aan ka feero buuxsanin kahura cihaaruhu turanturadiisu way badatay <laughs> walam yacdim muu waayin mukhjilan wax maaragtay muu waayin cid ma inuu maaragtay wax khajil geliya oo markuu dee arkaynu ku qaldamay uu ka khajilo ama cid ka khajisha oo dee u yaa u naxdoo tira warya ama hebel halkaa dhex fadhiistay muu ma waaye buui marka waa sidaas mm. wuxuu yidhi almutalifu walmukhtalif qaala alxaafid ibnu xajar waxaynu mutafiqii muftari ku khulaasaynay waa laba waa laba magac oo isku dhigaala oo isku dhawaqa oo labada shaksiya kala duwan yihiin waadix almu'talif walmukhtalifna waa maxay almu'talif walmukhtalif waa nooc kale isaguna waa maxay isaguna waxa weeye waa laba magac waa laba magac oo iyaguna wax yar ku kala duwan dhigaalkoodu wuu shabahaa laakiin dhawaqay ku kala duwan yihiin waxaa kaley ku kala duwan yihiin dee ashkhaasta leh dhigaalkoodu waa isku mid ama waa isu dhow yahay laakiin dhawaqay ku kala duwan yihiin ama dhawaq dhawaqa ay ku kala duwan yihin laba midkoodunbaa sababa imaa dhibcahay ku kala duwan yihiin waa imaa xarakaday ku kala duwan yihiin maaragtaad oo iminka iminka caqiil iyo cuqayl bal qor labadaba haddaad qorto dhigaalka waa isku mid soo ma caqiilun wa cuqaylun dhigaalka waa isku mid lakin maxay ku kala duwan yihin maxay ku kala duwan yihin catiiqun wa cutayq maxay ku kala duwan yihin cabiida wa cubayda maxay ku kala duwan yihin dhawaq marka waa laba kelmadood oo fil filhaalib ama dhigaalka iskaga mid ah ama isu dhow aada isu shabaha laakiin dhawaqa ayay ku kala duwan yihiin dhawaqay ku kala duwaneedna labadun baa keenay imaa dhibcahay ku kala duwan yihiin waa xizaam iyo xaraam xizaam iyo xaraam dhigaalka iskuma dhowa oo xizaam haddaad zaada dhibicda ka qaado xaraam iyo xaraam unbay noqonayaan sooma laakiin dhibicdaa kala saartay soo ma wahaa kada waa jamra iyo xamza ish alfarq ha jamra iyo xamza waa tau weydiinayo saciid ibn abibare ninka ha waxay ku kala duwan yihiin dhibicda xataa xarakada waa isku mid laakiin dhibicda jiimkay ku kala duwan yihin midna waa jiimun mucjama midna waa xaaun xaaun muhmala qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nusat nadari wain itafaqat ilasmaau hadday asmaadu wadaagto khatan xagga khadka hadday wadaagto oo ay dhigaal ahaan isku mid noqoto wain itafaqad hadday iswaafaqdo oo isku mid noqoto alasmaau magacaanti asmaadii ruwaadda loo jeeda ruwaatu xadiisi rasuuli lahi sal allah alay wasalam khatan dhigaal ahaan hadday isku mid noqdaan oo wakhtalafat ay kala duwanaato nudqan dhawaaq ahaan ay kala duwanaato sawaaun waxa isku mida kaana ahaaya marjicu likhtilaafi qaabkay u kala duwantay sababta keentay annaqda dhibca ahaya am ishakla ama xarakada ahaya fahuwa kaana waxaa la ydhahdaa almu'talifu kii isu yimi wlmukhtalifu ee kala tegey waa mu'talifun khatan xagga khadka waa iskaga mid oo waa mu'talif waana mukhtalifun nudqan wadaatan ma aragtaada nuan wadaatan sababta marjicu likhtilaafkuna waa maxay imaa waa ikhtilaafu annaqd dhibcaha oo kala duwan oo midna waa qoyn midna waa cayn midna waa jiim midna waa xa ma garata midna waa ba midna waa ya midna waa siin midna waa shiin ma aragtaad imaa dhibcibaasaa u kala duwan ama shakligaa kala duwan ama labadaba way kala duwan yihin oo waxaa dhici karta inay shakliga iyo dhawaqana xarakadana ku kala duwan yihin laakiin marka dhibcii iyo xarakadaba laga qaado isu shabaayaan aragtaad miaaluhu waxa weeyaan salaamun wasallaam salaamun wasallaam waa laba magac alawalu ka hore bitakfiifi laamin laamti waa bilaa shad ka labaadna bitashdiidi laamin laamtaa la waa salaam iyo salaam miswar iyo musawar alwalu ka hore bikasri miimi baa la akrinaya miintii waa lahoos dhigaya wa sukuuni siini siintiina waa la reebaya wa takfiifil waawowdana waa la khafiifinaya lama shadayo miswar baa la odhanaya saxaabada ayaa ka mid a miswar ibnu esh miswar ibnu esh ibnu makrama ma taqaanaan saxaabiga ya miyaa ilowdeen xadiiskii ku saabsanaa eh. xadiiskii ku saabsanaa diy diyaadka diyat lmaqtuul waxaa inuu rawaadii warinaysa ka mid aha miswar mise qasaamadu ahaa qasaamada ahaa xadiiskii qasaamada kusoo arooray inuu ku jiraa filaya miswar ibnu mahrama waa saxaabi cala kulli xaal wa musawar ka labaadna waa maxay wathani ka labaad waa bidami lmiimi miimka waa la godayaa wa fatxi siini siintana waa la kordhigayaa wa tashdiidi lwaawi wowdana waa la shadaya bal hadda waxaad samaysaa bal labadaba ka qaad xarakada miyaan isku dhigaa lahayn labada marka xarakada ka qaado mid walba wuxuu ka kooban yahay miim iyo siin iyo waaw iyo ra laakiin maxay ku kala duwanaadeen dhawaaqa dhigaalka waa isku mid isku xuruuf ma garata hay yasaar iyo bashaar baa ka mid culimadu yidhaha yasaar iyo bashaar maxay ku kala duwan yihiin haddaad dhibcaa ka qaaddo waa isku ekaanayaan lakiin waxay ku kala duwan yihiin dhibcaayay ku kala duwan yihin wahaakada waay kaasina waa kaa wey isna mu'talif iyo mukhtalif baa la yidhahda ya muttafiqun lafdan muxuu yihi muttafiqun lafdan wakhatan muttafiq wadiduhu fima dakarna muftariq haye mu'talifu lkhai beytkii kuxigay maa mu'talifun muttafiqu lkhai faksha alkhalad soo ma mu'talifun muttafiqu lkhati faqad wadiduhu mukhtalifun faksha alkhalad faksha alkhalad qaladka iska ilaali haddaad halkaa dhex fadhiisato ya muxadisiinta markaa ninkay is yidhaahdaan jariba halkan iyo meelo lamidaa la geeya markaasa waxaa la ogaadaa inuu nin xadiis warhayo iyo nin aanu xadiis warhayn uu yahay ha h waaya anigi idiin sheegaya ragga qaarkood xadaana ibnu lahuuca yidhi ya almutashaabih qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nusati nadr mutashaabih waa maxay mutashaabih waa nooc labada noocoo isu tegay ah ha labada nooc isu tegay oo waa maxay asmaada ruwaaddu waa isku mid dhigaal ahaan iyo dhawaq ahaanba waa isku mid laakiin asmaada aabbayaashood ayaa dhigaal ahaan isku mida dhawaaq ahaanna kala duwan eeg hadda waa hal magac oo dhinacna mutafiq iyo muftariq ka ah dhinacna kaa maxay dhinacna mu'talif iyo mukhtalif ka ah dabadeedna labadii baa la isu geeye mutashaabih buu noqday sheekh labada raawi ee labadan magac wadaagay labadooda magac waa isku mid dhawaaq ahaan iyo dhigaal ahaan labada magace aabbayaashoodna dhigaalkay wadaagaan dhawaaqana way ku kala duwan yihin may fahantaada oo waa maxay qaala xaafid ibn xajar raximah llah fi nusati nadar itafaqat ilasmaau hadday is khatan xagga dhigaalka iyo wa nudqan dhawaqa hadday iska waafaqdo asmaadii ruwaad ayaa khatan wa nudqan dhigaal ahaan iyo dhawaq ahaan bay iswaafaqay wakhtalafat ilaabaau aabbayaashoodna waa kala asmaadoodii waa kala duwanaadeen nudqan xagga dhawaqa ayay ku kala duwan yihin iyo odhaahda maca tilaafiha khaan iyadoo khad ahaan iyo qor ahaan isku mid yihiin waaba ka muxamed ibnu caqiil bifatxi lcayni iyo muxamed ibnu cuqayl bidamiha alwalu ka hore naysaburiyun weye ware naysaburi wathani ka labaad firyaabiyun weeye wahumaa labadooduna mashhuuraani laba ninoo caana weeye wa tabaqatuhumaa tabaqadooduna mutaqaaribatun mid isku dhoweeye warkaa dhegeyso waa war daqiiqa muxamed ibnu caqiil iyo muxamed ibnu cuqayl labadan muxuu kala duwan magaca waalidka ayaa dhawaqa kala duwan soo saama ha magaca waalidka muxuu kala duwan yihi dhawaq ahaan buu u kala duwan yahi laakiin magicii raawigu dhigaal ahaan iyo dhawaq ahaanba waa isku mid oo de waa muxamed labadiiba kaa mutashaabi bay ahlucilmigu bixiyey hadduu cagsiga noqdona waa lamid aw bilcagsi hadduu cagsiga noqdo hadduu cagsiga raawiga labada raawi magacoodii ayaa dhawaq ahaan kala duwan laakiin magaca aabayaashood dhigaal ahaan iyo dhawaq ahaanba waa isku mid oo waa maxay kaan takhtalifa alasmaa waa inay asmaadii iskhilaafto nudqan xagga dhawaaq ahaan wa ta'talifa khadan dhigaal ahaanna isku mid noqoto dhawaq ahaanna kala duwanaato wa tatafiqa alaabaabu magacaantii aabbayaashuna ay isku mid noqdaan khadan dhigaal ahaan iyo wa nudqan dhawaaq ahaanba ka shurayx ibnu nucmaan iyo wa surayj ibnu nucmaan maaragtaa iminka labada magac haddaad saa u fiirsato labada magace labada waalid dee waa isku mid dhigaal ahaan iyo dhawaaq ahaanba soo ma laakiin labada raawi labadooda magac way kala duwanyiin ninna waa shurayx bishiir almujama ya midna waa surayj bisiini lmuhmala shurayx iyo surayjna waa isku wasni soo waa isku wasni soo ma labadu waa maxay dee waa waa fucayl soo alwalu bishiini mucjamati weeyaan marka halkan maxaa isku mid noqday waxaa isku mid noqday labada waalid magacoodii baa isku mid noqday dhigaal ahaan iyo dhawaq ahaanba labada raawi magacoodiina wuu kala duwan yahay khad ahaan haysuga shabahee laakiin dhawaq ahaan wuu kala duwan yahay noocaa waxaa la yidhaahdaa mutashaabih waayahay wuxuu yidhi alawalu ka hore bishiini lmucjamati weeyaan shiintii dhibcaal ahayd iyo walxaail mumalatiaadii dhibca aan lahayn wahuwa isagu taabiciyun weeye oo yarwi can caliyin radi allahu canhu shurayx ibnu nucmaan waa taabici dabaqadii taabiciintu ku jiraayo cali bin abi aalib oo wax ka warinayaaba wathani ka labaadna waa surayj ibnu nucmaane bisiini muhmalati baa la arinaya siintii bilaa dhibco ahayd iyo waljimi jiimtii baa la arinaya wahuwa min shuyuukhi buaari buaari shukiisu kamid bal labadaa nin dabaqada udhaxaysa ka hor sheekh waaxidu min shuyuukhi lbukhaari waa taabici min talaamiidi cali bn abi aalib marka haddaad labadaas isuga kaa mid noqdaan soo xeraada bi maysa sheekh hadhowta xadiiska dee waad isku caydiye bayd goynaysa waad isku caydiye bayd goynaysa dabeedna nimankii muxadisiinti markay warkaaga maqlaan waxaa odhanayaan kan geeridii nebigana ma oga xataa kale iska daay ma garata waa lagu waa lagu khajilaya waana lagula yaabaya fa huwa kaasi annawcu nowci weeye alladii noocaasoo yuqaalu lahu loo baxshay almutashaabih saddexda nooc mutashaabiha mu'talifka iyo mukhtalifka mutafiqa iyo muftariqa waa min almazaalik waa meelaha haddii aanad cilmiga talaqi ulahayn oo cilmiga aanad aanad garanaynin cilmu rawaati xadiisi rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam waa meelaha lagu simbirixdo ragna ku fashilmeen saas wey maxay muxadisiintu dantahay warkan ka leeyihin maat dantay warkan ka leeyihin waxa weeyaan ruwaad kala dabaqa duwani inaanay isu ekaanin o ruwaad kala darajo duwani inaanay inaan la kala garan waayin maaragtaad oo la isku mid la moodin ama cid iskum waxa weeyaan inaan la moodin cid maaragtay magacan wadaagtay inay isku mid yihiin inaan la moodin inaanay dad dad magacuun wadaagay oo kala dabaqa duwan kala martaba duwan martabada nina xadiiskiisu maqbuuly muxtaj yahay min ahli ixtijaaju yahay nina yahay waxa weyaan miman laa yuxtaju bixadiiihi inaanay isku aldamayn inaan laba raawiy magaca u wadaagay oo kala dabaqad fog inaanad hal mid u malaynin oo aanad odhanin markaad aragto bukhaari oo wax ka warinaya waxa weeyaan surayj ibnu nucmaan inaad odhan may may may sanadkan ugu qaldamay bukhaari ninkan ninkan ninkan soomuu gaarin ninkani cali bn abi buu ardaydiisii ka mid yahay waxa weeyaan surayj iyo shuraaxaaskaa ka qaldamayso mart ah, aan markaa bukhaari iska laalaadin hadda ma fahamta marka waa sidaas culimadu kutub bay ka alifeen abwaabta kutub min nafais lkutuba ayaa ahlulcilmi bixadiisi rasuuli llaahi sal allahu aleyh wasalama nimankii sayaarifatu sharci xadiiska nebiga nimankii loo daba fadhiisan jiray kutub ayay ka alifeen abwaabtan almuttafiq wlmuftariq almuttafiq wlmuftariq labadaa kitaab ee isku magaca midna waxaa le abubakar aljawzaqi midna waxaa le abibakar eh, axmed bnu cali bnu thabit almacruuf bilkhaiibi albaghdadi caalimka la dhaha ibnu qaysarani wuxuu leeyahay abulfadl maxamed bnu daahir alansaab almuttafiqa labada kitaabee dambana waa mabuuc waay mutalifkaiyo mukhtalifka kutubta laga alifay waxaa ka mida almu'talif wlmukhtalif ou iska leeyahy daara qudni sheekhow ma aragta hadda u fiirso khatib albaqhdadi ibn lqaysarani waxa weeyaan daara qudni aimadan cilmiga ku sheegan niman iska sheegmay maaha waa niman nafta u huray diinta iyo cilmiga faabqa allahu aharahum wanafaca allahu bihim lislaam maaragta almu'talif wlmukhtalif waxaa iska abilxasan addaara qudni daara qudni horta haya jamaca daara qudni goor horta daara wuxuu dhintay saddex boqol iyo shan iyo sideetanki hijriga waa inaad aimada waaweyn hayso yaa aalib alcilmi taariikhda wafayaadkooda waa cilmi jaliila saddex boqol iyo shan iyo sideetan buu dhintay waay khadiib lbaqdaadina khadiib lbaqdaadiya sheegaya afar boqol iyo saddex iyo lixdan khaiib lbaqdaadi isna wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex lixdan khaiib lbaqdaadi iyo xaafidka la dhaha xaafid ibn cabdibar maxay wada dhinteen sanad sanad qurac alxaafid ibn cabdibar oo xaafid lmaqrib loo yaqaanay iyo khaiib lbaqdaadi oo xaafid mashriq loo yaqaanay waa xaafidaani imaamaani fi lxadiii wlfiqh wey ya labadaasi waa laba xaafid midna wuxuu caan ku yahay xaafid maqrib midna wuxuu caan ku yahay maxay xaafidu almashriq khaiib lbaqhdadi ibn cabdibar sanad kuray wada dhinteen afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijiriga ayay wada dhinteen raximah llah khaiib baqdaadi wuxuu leeyahy kitaab lahaa almu'tanif takmilat almu'tanif wlmukhtalif oo kitaabkaaha ayuu isna leeyahy caalimka la yidhaahdo ibnu makula wuxuu leeyahy almaal fi rafci caarid lirtiyaab can lmutalifi wlmukhtalifi fi lasmaai wlkuna walansaab asmaada iyo kunyooyinka iyo ansaabta isdhehgeli kara ayaa lagu kala saarsaaraya rafculirtiyaab ayaa shakiga lagaaga qaaday marka waa nooc kamida anwaacda cilmiga jaliilka ee cilmiga ruwaatu xadiis rasuuli lahi sal allah alay wasalam ku tacaluqa hay sida xadiiska nabiga matnigiisii loo ilaaliyey ayaa ruwaadiisiina asmaadoodii iyo iyo manaaqibtoodii iyo mashaayikdoodii iyo taarikhnoloodkoodii iyo xataa asmaadooda sida loogu dhawaaqayo iyo mee sida loo akrinayo ansaabtooda sida loo dhawaaqayo sida loo akrinayo intii iswaafaqday waxay ku kala duwan tahay intii iskhilaaftay meelaha isku khilaafeen darajaadkooda jarxan wa waxay ku kala duwan kulli waa la xifdiyey sheekh ardaydu nin walba wax ka dhigtay buldaantu rixlada u galay meeshii uu cilmigu ka qaatay culimada uu cilmiga ka qaatay nin walba meeshuu kula kulmay ninkuu ku noqnoqday ee uu laazimay ninkuu ku noqnoqday iyo ku laazimay kuu laba jeer la kulmay iyo ku toban jeer la kulmay kaay ay qaraabo yihiin iyo kaanay qaraabo ahayn kay wada dhasheen iyo kaanay wada dhalanin kii u dhaxay iyo kuwii isagu ka guursaday iyo intuu dhalay kulli meel baa la saaray sheekha sida arigaa loo raacaa loo raacay sheekh si aanad adigu naftaada u ilaalin ka badan bay muxadisiin xadiiska nabiga sala allah alay waslam ilaali waa keli nin gaali weligay ma arag diin loo ilaaliyey sida diinta muslimka loo ilaaliyey weligayna maan arag wuxuu i diin loogu khidmeeyey sida diinta islaamka loogu khidmeeye ma arag buuri waa nin gaalo intuu diinta bartay isiri dee ka dhex qaraabade dabadeedna daraabaad adag ku dhaceen ma fahamte raggi ragaha hele wuxuu yidhi nimanka diinta islaamka u shaqeeyeyna niman muxadisiin la ydhaa wax lamida weligay ma aragbi adduunkana soo mari maayaan adduunkana soo mari maayan maxay yidhaheen aimadii sunnadu qaarkood almalaaikatu xuraasu sama wa ahlu xadiisi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam xuraasu lardi ah. may fahamti nin walba berri qiyaamaha ilahay hortiisu imanaya laakiin marka ilahay la waa la kala tegay kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati ha fardan nin walba ilaahay wuu is hortaagaya gaal iyo muslim carab iyo cajab rag iyo dumar yar iyo weyn madax iyo minjo kullu ilahay baa la soo hortumay laakiin maalinta ilahay la soorto wallaahi waa la kala tegaya waa la kala caraabaya sheekh rag baa ilaahay agtiisa waxay la imanayaan wax cid waliba jamato wa minhum lmuxadithuun nimankaa nebi maxamed sal allahu alay wasalam xadiiskiisii sidaa u ilaaliyey iyagoo nuurka ka baxaya la yaabo ayay ilahay hortiisa soo tabayaan nadara allahu imra'an samica maqaalati fawacaaha faxafidahaa faaddaaha kama samicaha faruba mubaliqin awcaa min saamicin subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk